waxaa ii cad inaad arrinta sidii aan u rabay aadan u fahmin sidaasaa la yidhi markaasaa waxaa loogu daray walam aqisuu xadiidkii ma aanan qiyaasanin bishahaadati markii horaan baa kaaga cudur daarta inan shahaadadii xadiidka aan ugu qiyaas qadanin inamaa sa'alta adigaa waxaad ii weydiisay an umahilahu xadiidka inan kuu mihaaliyon kuu caddeeyo laka adiga bishayin xadiidka aan kuugu caddeeyo tacriifu adiga aada garanayso anta bihi bidalika shay akbaru aada ogaal badan tahay minka adiga bilxadiidka aad ka og tahay arrinta waxay ku timid aniga xadiid uguma qiyaas qaadanin shahaadee arrinta waxay u timid shay adiga aad taqaanido khibradaa ay ku badan tahay oo aad ku leedahay yar ee ma aha qiyaas ma ah bali famahaltu laka xadiidkii baan kuu miihaaliyey bidalika shay yaan kugu miihaaliyey laa annii aniga ma aha ixtajtu inaan kuu xujaystay lian yakuuna shaygaas inuu ahaado qiyaasan alayhi adii lian yakuuna xadiidkii inuu ahaado qiyaasan calayhi calaa dalika shay oo xadiidkii ma noqonayo maqiis shahaadadini maqiisun calayhaa noqon mayso taas dhici maysa buu leeyahy ayib musanifkaas sii wata imaamu shaafici watathbiitu khabari lwaaxidi waaxidka khabarkiisa oo la sugo aqwaa asaa ka awood badan min an axtaaja inaan u dhibtoodo ilaa an umahilahu xadiidkii inaan kugu mihaaliyo bigayrihi bal huwa xadiidkii aslun fii nafsi yani taas waxay tahay raqba akiida iyo xadiidka nabiga calayh salaatu wasalaam makaanada ay leedahay imaamu shaafici wuxuu aqbalaynin inuu xadiidkii ou noqdo farac shaygaan aqyisada iyo caqliga iyo nin fulaana waxaan sheegayna ay noqoto shaygii asalka ah markaasu wuxuu ku leeyahy war xadiidka nebiga asaa asal ah wax kasta laakiin ulajeedadeedu waxay weeyaan inaan fahmano sidaan ula dhaqalinayn xadiidka nebiga alayh salaatu wasalaam saas weeyaan qaala wuxuu ihi qaa'ilkii fakayfa yakuunu alxadiidu xadiidka soo uu ahaanaa kashahaadati fii shayin shahaadadii sow ula mid noqonaa fii shay uma yufaariqu sow ufaaruqaa bacda macaanihaa shahaadadii macnaheeda qaarkeeda fii gayri faqultu lahu waxaan u ihi huwa mukhaalifun lishahaadati xadiidkii shahaadada waa khilaafaya kamaa wasaftu laka saan kuu soo tilmaamay fii bacdi amrihi amarkiisa qaalkiisa walow jacaltuhu haddaan ka yeeli lahay ka shahaadati markhaatidoo kale fii bacdi qaarkiisa duuna bacdin bacdiga qaarkiisa kaanat ilxujatu lii anaa xujada lahaan lahay fiihi fii dalika shay bayinatan xaalay tahay in shaa allah haddaan iraahdo xadiidkii shahaadada meeluu kala mid yahay meelna waa ku khilaafsan yahay haddaan ku dhihi lahay kaanat ilxujatu lii anigaa xujada ii sugnaan lahayd fiihi fii maa qultu laka bayinatan xaalay tahay in allah xataa saas in la yihahdo xataa anaa kaa garle xaqana kaa haysta baa lyidhi qaala tilmiidkii wuxuu kayfa dalika sabiilu shahaadaati markhaatida jidkeeda sabiilun waaxidatun waa jid keli ah war markhaatidoo dhan waaba isku mida eh shaygii aada adigu ku shabahday maxaad u kala geysa markhaatidoo dhanna waaba isku hal meele hadduu xadiidka hal meel ka shabaha waa inuu meel kastaba u kala mid noqdo haddau meel ku khilaafana waa inu meelihi dhan ku khilaafaa saasay macnihii noqonayso qaala imaam waxaan uu idhi atacnii mu waxaad jeedaa fii bacdi amrihaa shahaadadii qaarkeedu ka shabahaa duuna bacdin am fii kulli amrihaa maya atacnii mu waxaad ula jeedaa sabiilu shahaadaati sabiilun waaxida markaad leedahay fii bacdi amrihaa shahaadada meelay isaga eg tahay duuna bacdin meelna isagama eg am fii kulli amrihaa shahaadadoo dhan waa isku mid maad leedahay baa leeyahay qaala tilmiidkii wuxuu ihi bal fii kulli amrihaa baan leeyahay shahaadadoo dhan waa isku mid qultu waxaanu idhi fakam aqalu maa taqbalu cala zina zinada intaad aqbalaysa meeqaa ugu yah qaala wuxuu ihi arbacatan ama arbacatun waa la dhihi karaa qultu waxaan idhi fain naqasuu waaxidan mid hadday ka nusqaamaan jaladtahum ma garbaashaysaa qaala nacam buuri saddex qofood hadday markhaati zina ka noqdaan oo qof afaraad la keeni waayo qof dadkii ninkii qadfay oo meel ugu dhacay noqonay waa la garbaashayaa taasaa dhacayso qaala nacam buuri arrintaas waa jirta qultu waxaan idhi fakam taqbalu imisaad aqbalaysaa cala alqatli haddii dil noqoto meeqa shahaadaad aqbalaysaa iyo walkufri gaalnimo ninka hadduu islaamka ka baxo meeqaa ninkaan gaalow noqday meeqaa laga aqbalay iyo wa qaطci طariiqi jidka markii la goynayo haddii ninkaan qaaicu ariiq waay meeqa shahaadaa loo baahan yahay alladii kaas oo naqtulu bihi aan ku dilayna kullii dhammaantiis shahaadadii oo garbaash ama dileed afara baa la yidhi tii macnaha qofkii qatligii ama kufrigii ama qaطcu ariiqi meeqaad aqbalaysaa qaala shaahidayni bu laba markhaati aan aqbalay qultu waaanu ii qultu lahu waxaanu ihi kam taqbalu cala almaali maalkii shahaadadiisa imasaad aqbalaysaa qaala shaahidan wamra'atayni hal nin iyo laba naag baan aqbalaya yani shaahidayni in la yihaahdo waa banaan yani marka hore waxaa ka horay in la yidhahdo qaala shaahidayni aw shaahidan wamra'atayni in la yidhaahdo saasay ahayd lannu maalka waxaa lagu aqbalaa ama e, laba nin fain lam yakunaa rajulayni farajul wamra'ataani laba laba nin haddii la waayna nin iyo laba naago iyo laba dumar weeyaan e, tacliiq bay u baahan tahay shaahidan wamra'atayn laakiin waktigii baa hadeertaan iska gaabta haddii munaasabo kale ku timaado waxaan jeclaan lahaa inaan kaaga sheego shaahidan wamra'atayni in ay tahay wax muslimiinta ay ku ijmaacsan yihiin yani inay ninkii markhaatidiisa ay laba naagood ay u dhiganto afarta madhabna way qabtaa muslimiintana way ku ijmaacsan yihiin yani waa mas'alo u baahan in si fiican looga doodo oo loo caddeeyo mas'ala farciya inkastoo ay tahay in la ogaaday u baahan tahay marka eh, aayadda qur-aankoo sariixa farajulu wamra'ataani ilaahi subxaanahu watacaala miman tardawna min ashuhadaa suura aayatu dayn bay ku soo aroortay aayatu dayn dad baa waxay yidhaahdeen eh, ama mufasiriin baa waxay qabaan xataa inay mansuuqo tahay laakiin qowlkaas waa qowl yar ee meel ka soo qaad horta aan lahayn qowlka raajixa calayhi alculamaa waalmuxaqiquun aayatu dayn wax nasakhay inayna jirin waa waadix weeyaan ilaahay maa nansak min aayatin aw nunsihaa na'ti bikhayri minhaa layidhi aayad nasakday waa xaggee waa qeyb low faradnaa jadalan waa waxaa loo baahan yahay ninka taalic cilmi inuu fahmo aayat dayn waa mansuuqa qolada dhahaya xataa waxaa loo jeedaa laba xugun baa loo jeeda kitaabat dayn washahaadatu cala albayc labadaas xugun baa loo jeedaa aayadda oo dhan wax nasak shaqo ay ku leedahay ma ah marka ilaahay uu leeyahay kitaabat dayn iyo waashhiduu idaa tabaayactum labadaas shay baa saddex qowl ma mansuuq ba ma waajib ba ma manduubbaa saddexdaasa laysku haysta mansuuqa qolada dhahaayo waasaan kuu sheegay waxaa weeyaan waa khata haddii la yidhaahdo baciid ma ah laakiin aayadda waxay jumhuurta qabaan waa tawjiihaad irshaadiya xoolahaada adaa iskale waad qoran kartaa haddaad iska dhaaftidna adig unbaa lagu hanuuninay saas weeyaan washahaadatu cala albaycna way wanaagsan tahay haddaad ka tegtidna nebiga baaca farasan bigayri shahaada marka min baabi almanduubaad weeyaan laakiin aayadaha qeybteeda kale oo ninkii aada eh, safiih haddii uu yahay falyumlil waliyuhu ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay walaa yudaara kaatibun walaa shahiidun iyo farajul wamra'ataani waa axkaam oo aan shaqo ku lahayn aayadda doodeeda sideedaba shaqo kuma laha tan hori aan kugu soo sheegay wallaatii ya'tiina alfaaxishata min nisaa'ikum fastashhiduu calayna arbacata minkum aayaddaas qaarna waa mansuuq qaarna waa haabit aayatu dayn wallahu bikulli shayin caliim wax la nasakhi kara ma ah walaa yudaara kaatibun walaa shahiid haddii la nasakha waa la khiyaani karaa miya markhaatidii beenka sheeg wax u qoraysa beenka macnihii nasakha saasay noqonaysa ilaahay markuu yidhi miman tardawna min ashuhadaa haddii la naskha faasiqiina la aqbalaya waxaas muslimiinta wax khilaaf ay ka joogta ma ah marka nabiga calayh salaatu wasalaam baa caddeey naagta wuxuu ihi naagihii miyaysan ahayn naaqisaatu caqlin wa diin markaasaa layidhi diinta maxay naaqis ku tahay miyayna ahayn buu yidhi nabiga inay salaad iyo soonka fadhiisanaysa markay caado shahriya u timaado shahaadadeeda naagti labadii naag halin maysan u dhigmin buu nabiga calay salaatu salaam yidhi marka xukumkaas wax nasakhi kara mala wax khilaaf oo muslimiinta ka dhex joogana male ninkii yidhaahdo arrintaan saan waa waa mas'ala farciya waa laga doodi karaa dhib ma laha laakiin waa inuu yidhaahdo qowlkan asiga culammadaasaa qabto madhabkaasaa qabo daliilkaas ay tahay aayadda kan baa nasakhi ceeb ma laha waa in laga doodaa dhib ma laha laakiin hadalkii anaa iriye aniga laga aqbali maayo cid ka horaysana oo dad kalena oo naga sii horeyna waa laga diiday adinkana ladinka aqbali maayo laakiin kullu shay bidaliilihi marka waxay ka mid tahay shahaadatu lmar'ati tacdilu nisfa shahaadati arajuli fi lmaali faqad mima ajmaca calayhi lmuslimuun ninkii khilaaf ka qabana asagaa laga rabaa inuu sheego ayb faqultu waxaanu idhi kam taqbalu fii cuyuubi الnisaa naagaha ceebtooda meeqaad aqbalaysaa qultu waxaanu idhi qaala wuxuu ihi imra'atan halnaa keliyaan aqbalay qultu waxaan idhi walow lam yutimuu shaahidayni wa shaahidan wamra'atayn haddii meeshii laba markhaati laga rabay haddii laga waayo wa shaahidan wamra'atayni meeshii laga raba hadday dhammaystiri moo waayaan lam tajlidhum ma garbaashaysi miya kamaa jaladta shuhuuda zina hadday dhacdo ninkii labadii afartii hadday ka nusqaamaan shuhuudu zina waa la garbaashay waan maqalnay laakiin haddii ay labadii markhaati hal ou noqdo ninkii ma la garbaasha meeshii hal nin iyo laba naagood laga rabay laba dumar haddii laga waayo markhaatina kacaan ma la garbaashaa lam tajlidhu ma garbaashaysid miyaa kamaa jaladta shuhuuda zina qaala nacam ma garbaashaya buuri yacni lama garbaashi karo qultu waxaan idhi afataraaha mujtamicatin adiga sow hadda ma lahayn sabiilu shahaadaati sabiilun waaxid aad lahayd hadda arrintaas ayada ma mujtamica ma tahay oo mid kulansan ma tahay baa layidhi qaala wuxuu idhi nacam mujtamica bay tahay fii an aqbalahaa inan aqbalo mutafariqatan ayadoo kala tagsan fii cadadiha tirada tanna afar waa labo waa laba iyo dumar weeyaan wa fii anlaa ajlida inaan aan garbaashin ama fii anlaa yujlada inaan la garbaashin ilaa shaahidu zina ninkii zina markhaati ka noqdo afartii dhammeey waayo ninkaas keliya un baa la garbaashi karaa inta kale waa la dhaafaya qultu lahu waxaan u idhi falow qulta laka haddaan kuu iraado haadaa midkaan fii khabari lwaaxidi midkaan khabarulwaaxidka wahwa mujaamicun lishahaadati fii an aqbalahu wa mufaariqun laha fii cadadihi hal kaanat laka xujatun ilaa ka hiya calayk falow qultu haddaan ku yidhaahdo laka haadaa midkaanaad leedahay fii khabari lwaaxidi wahwa mujaamicun lishahaadaati shahaadati buuna la kulmayaa fii an aqbalahu inaan aqbalo wa mufaariqun lahaa shahaadadina mid khilaafayo waa fii cadadihi hal kaanat laka xujatun ma leedahay ilaa ka hiya xujadiisay adiga kuu tahay calayka korkaada mooye inay xujo kuugu noqoto mooye xujo may kuu noqonaysaa qaala waxau idhi fa inamaa qultu bilkhilaafi baan idhi bayna cadadi shahaadaati shahaadaadka cadadkooda way iskhilaafayaan waan iriyey khabaran iyo waistidlaalan waxaan uu kala geeyey buu leeyahay tilmiidkii oon leeyahay zinada afar way maalkiina laba waa marka aan leeyahay waxaan u jeedaa buu yidhi liannahu khabar nabiga calayh salaatu salaam iyo istidlaal oon daliishanayo qultu waxaan u idhi wakadalika qultu sidaasaan anigana idhi fii qabuuli khabari alwaaxidi khabaran can اnabiy waistidlaalan labadiiba aniga waa daliisha waqultu waxaan ihi ra'ayta ma aragtay shahaadata annisaa'i fi lwilaada dumarka shahaadadooda lima ajastahaa maxaad u bannaysay walaa tujiizuhaa aadan u bannaynaynin fii dirhamin hal oo dirham keligeed hal naag keligeed maxaad eh, aad markii arrin naagaha ku saabsan ciddadii naagtii waa go-day saddexdii bilood waa u dhammaatay raximkeedii waa sidaas bikaara waa ima aha hal naagaa la aqbalaya hal naag maxaad dumarka arrinteeda ku saabsan aad u aqbalaysaa markii hal maal keligeed hal dirham ay markhaati kacdan aad u diidaysaa bali qaala wuxuu ihi itibaacan anigoo waxaa baan raacaa daliil qultu waxaan idhi fain qiila laka haddii lagu yidhaahdo lam yudkar fi lqur'aani laguma sheegin aqalu min shaahidin wamra'atayni hal markhaati iyo laba dumar wax ka yar qur-aanka laguma sheegine naagtaan inaad aqbalaysid inteed ka keentay haddaan ku iraado qaala wuxuu yidhi ninkii qaa'ilka ahay walam yuxdar laygama reebin an yajuuza inuu bannaanaado aqalu min daalika intaas wax ka yar fa ajaznaa waxaan bannaynay maa ajaaza almuslimuuna muslimiintu waxay banneeyeen walam yakun mana ahaanin haadaa midkan khilaafan lilqur'aani ummadda dhammaa ku ijmaacda qur-aankiina ma diidano qulnaa waxaanu yidhi fahaakadaa qulnaa sidaasaa niriyey fii tahbiiti khabari lwaaxidi khabarulwaaxid markaan sugaynna sidaasaa niriyey istidlaalan biashyaa anagoo daliishanayno kulluhaa ashyaadaas aqwa ay ka xoog badan tahay min ijaazati shahaadati الnisaa naagaha shahaadadoodoo la marsiyo ashyaa badan oo ka xoog badan aan ku haayaa baa layidhi qaala alimaamu الshaaficiyu raximah اllahu taعaalى faqaala fahal min xujaة tufariqu bayna اlkhabr wالshahaadaةi siwa اlاtibaac qultu nacam maa laa aclamu min ahli اlcilmi fiihi mukhaalifa Eh, waxaan ku soo dhex jirnay khabarkii ninkii waaxidka ahay ama qof keligiis oo waramo xadiidka aan hal isnaad mooye wax kale aanan lahayn asbaabta keenayso iyo adilada keenaysa in la aqbala xadiidkaas asiga ah iyadoo ay suuragashahay qofkaas bashar inuu yahay oo in uu gafa ay dhici karto haddana sida lagu aqbali karo maxay tahay baan ka soo hadlayn marka ninkii qaa'ilka ahaa ee imaamu shaafici la dooday waxyaalaha uu keenaa wuxuu ka mid ahaa eh, intaadan gaarin adilada sharciga ah ee tusinaysa khabarka waaxidka inta la aqbalay horta min naaxiya alcaqliya waxaad iga dharjisaa khabarka waaxidka wuxuu yahay iyo waxa uu shabaha oon aniga aqaansaan u fahmo marka eh, ninkaas qaa'ilka awgeed yaa waxaan soo galnay yani eh, jiiro aad u dheer runtii marka loo fiiriyo marka hadda waxaad moodaa eh, laba waraaqo wixii ka dambeeyo adiladii sharciga ahayd ee musanifka u daliishanaya inuu khabarka waaxidka xujo yahay baan gudagelaynaa laakiin ilaa hadeertaan eh, laba safxa noo soo socoto arrintii ayada un baa socoto faqaala qaa'ilkii wuxuu yiriyey fahal min xujatin ma jirtaa xujo ama daliil tufariqu aad ku kala geynaysid bayna alkhabari waashahaadati khabarka iyo shahaadada waxaad ku kala geynayso ma jirtaa siwa litibaaci raacid oo aad daliilkii aada raacayso waxaanan ahayn ma jirta adiladii waad sheegtay oo hadda waxaan soo miihaalinay dadka shuhuudada ama wax markhaati kacay ayga naftigooda inkastoo shahaado lagu magacaabo axkaamtooda way kala bedelan tahay yacni shaahid cala zina oo afar ah hadday ka nusqaamaan la garbaashayo intii kale oon xoolo ahayn wixii aan zino ahayn oo laba rag la aqbalayo xoolo hadday noqoto oo lahal laba nin ama laba nin iyo laba dumar la aqbalayo haddii eh, xoolaha islaafkaas waxaa jirto musanifka ugu dhaafo haddii la waayo laba nin xoolihii waxaa lagu doodaa xoola haddaan yihin laba nin la waayo hal nin iyo laba naagay noqdeen baan soo niri laba dumar haddii la waayo jumhuurta waxay qabaan hal qowl iyo shahaadatu iyo yamiin rajul hal markhaati baad haysataa dhaartaadii baa lagu daraya xadiid abi hurayra yaa soo arooray inkastoo ay qolada axnaafta ay diidan yihiin laakiin wuxuu musanifku ugu aamusay ninka qaa'ilka ah ma ogolo oo macnaha yamiini rajuli maca shaahidin waaxid waa nin xanafi ah ma ogolo sidaa daraaddeed waa la dhaafay laakiin waxay ka mid tahay middaas ee waxaa jirta waxyaalaha dumarka markhaatidooda la aqbalayo oo wixii dumarka ku saabsan ah hal naag hadalkeeda waa la maqlay hadday tiraa gabadhan ayada ah nin baa sheega yaa sheegtay waa lee xoogay bay tiri hal naag hadday tiraahdo alayidhaha soo oy tiraa gabadhan bikaara waa wax laguma samaynin waxaa la aqbalaya hadalkeedaas in gabadhii ay bikaarataha wax xooga ayna jirin oo ninka hadalkiisaa la yeelay marka eh, inaan dumarka la aqbalin shahaadadooda maal hadday keligood yihiin hal taqbalu shahaadat الnisaai fii dirhamin waaxid markuu leey wuxuu u jeedaa yani dumar khaalis ah oo keligood ah maal markay noqoto shahaadadooda la aqbali maayo laakiin haddii rag uu la jiro oo hal nin iyo laba dumar ay noqdaan baab kale weeyaan laakiin dumar laa tuqbal shahaadatuhunna fii dirhamin waaxid in lam yakun macahunna rajulun saasaa loo jeeda ayib marka taas waxay aheeday min naaxiyat alitibaac oo adilo la raaca bay ahayd markaan ka soo raacna adiladii ka soo tagno wax kale ma jirta aada xujaysanaysa baa la yidhi qultu waxaana u yidhi buu leeyahay nacam maa laa aclamu waxaanan ogeyn yaan daliishana min ahli اlcilmi cilmiga dadka uu saaxiibkay xaggooda aan ku ogeyn fiihi shaygaas mukhaalifa nin isdiidan aanan ku ogeyn waxaa weeyaan buu leeyahay wax lagu ijmaacsan yahay oo dadka ahlu cilmiga inay isku diidan yihiin aanbaa aan shaki iiga joogin qaala wuxuu ihi wamaa huwa shaygaas ay culammada dhan ay ku ijmaacsan tahay muxuu yahay qultu waxaan idhi alcadlu ninka caadilka ah yakuunu jaa-isa shahaadati shahaadadiisa mar way banaanaanaysaa fii umuurin umuur bay ku bannaanaanaysaa marduudaha yakuunu marduudaha shahaadadiisa mid la celiyo buu noqonaa fii umuurin wuxuu leeyahay waxaan kugu qiyaasanayaa aan kugu miaalinayaa sidii ninka caadilka ah nin caadil ah oo maca daalika hadalkiisa aan la aqbalaynin waa jiri karaa markaasuu soo miithaaliyey markaasuu uhi shahaadadii naftigeeda sidaas weeyaan oo waxaa laga yaabaa marka qaarkood ninkii inuu noqdo meelna shahaadadiisa la aqbalayo meelna la diidanaya baa dhici karto qultu waxaan idhi alcadlu ninka caadilka yakuunu waxau ahaanayaa jaa-iza shahaadati shahaadadiisa miday bannaan tahay fii umuurin amaryaalo marduudaha mid la celi fii umuurin qaala wuxuu ihi fa ayna marduuduha intay ku noqonaysaa midda la celiyey shahaadada ninka caadilka ah shahaadadiisa dana aan la aqbalaynin xaggay ku jirtaa qultu waxaanu idhi idaa shahida haddii uu makhaati kaca ninkii caadilka ah fii mawdicin makaan hadduu markhaati kaca mawdicoo yajuru bihi uu isugu soo jiidaya ilaa nafsii naftiisa ziyaadatan dheeraad naftiisa usoo jiidaya min ayi wajhin ma wajkii ka hoo kaana aljaru soo jiiditaankaas ay u ahaato ow yadfacu biha ou shahaadadii isaga reebaya can nafsii naftiisa gurman mag ama wax la bixiyo ou naftiisa isaga reebaya aw ilaa waladihi waladkiisa ou u soo jiidaya faa'iido ow waalidihi ou u soo jiidaya ama waalidkiisa aw yadfacu bihaa shahaadadii ugu reebaya canhumaa can waalidihi wa waladihi iyo wa mawaadici dinani tuhumyaasha makaanyaalkeeda siwaaha arrintaas ka soo harta inta waxau leeyahay waa iska waadix weeyaan macnihii haddaad fahamtid ninkii caadilka ahaa caadil min naaxiyati alcadaala ay shaki ka joogin maca daalika shahaadadiisa la celinayaa dhici karta buuri waxay ku dhici kartaa shahaadadiisa in la celiyo mar allaala markuu asiga nafci isugu soo jiidaayo asiga iyo qof la hal ahoo waladkiisa oo asiga caruurtiisii ah ama waalidkiisa oo nafci uu soo jiidaayo si kastou caadil u yahay shahaadadiisa waa la diidaya maxaa yeelay tuhmo baa jirto oo waxaa la leeyahay waxaa aad u adag qofkii waalidkiisa inuu dhibku markhaati kaca ama naftiisa ama haddii ay dhacdo inuu shay markhaati ka noqdo ou naftiisa ama waalidkiisa ama waladkiisa dhib uu kaga reebay ayadana waa la mid marka taas waxay noqotay ninkii oo caadil ah markhaatidiisana aan loo ogolayn laakiin muطlaqan ma ahane fii mawaadica meelo qaarkeed weeyaan marka saas hadday dhacday xadiidkana waa dhici kartaa in la yidhaahdo ninkaan qaybna waa laga aqbali karaa qaybna waa loo diidi karaa qultu waxaan leeyahay idaa shahida ninkii caadilka haddii uu markhaati kaca fii mawdicin makaan yajuru bihi mawdicaas uu isugu soo jiidayo ilaa nafsii naftiisa ziyaadatan faa'ido ziyaado dheeraad weeyaan min ayi wajhin ma ziyaadadaas wadkii ka ahaato ow min ayi wajhin maa wajkii ka aho kaana aljaru waxau isku soo jiidaya waj kastaba ha yeeshato laakiin maadaama ziyaada naftiisa uu keenay ay jirto shahaadadiisa la aqbali maayo aw yadfacu ou reebaya bihaa bishahaadatihi can nafsihi qofka naftiisa gurman magid ou isaga reebayo xoolahaan inaan laygu lahayn markhaatiyaan haystaa buuri dayaal yidhi markhaatidaada maxay tahay markaasuu uri ninkaan iyo aniga ah oo markhaati ah xoolaha inaan qabin marka maxay noqotay waana shahaadadiisii ou markhaatidii isaga rida taasay noqonayso ma shahaadadiisii ou xoolihii lagu lahaanaya isaga bixiyey saasay noqonayso aw ilaa waalid waladihi waladkiisa ugu soo jiido aw waalidihi waalidkiis iyo waladkiisa u markhaati kacay xoolahan inay leeyihiin markhaati ka ahay buu yidhi markaasaan leeyahay maa silatuka bi arajuli markaasuu leeyahy abi ama ibni markaasaan leeyahy maya si kastood caadil u tahay meeshaad tuhmaa jirta e waladkaada shahaadadiis lagaaga aqbali maayo alley aw amase yadfacu ou shaksiga reebay bihaa bishahaadati canhumaa can waladihi wa waalidihi ama wuxuu leeyahay aabbahay waxaan ma qabo wiilkayga waxaan ma qabo anaana markhaati ka ah buu leeyahay markaa waxaa laleeyahay maadaama aada dhibka reebayso ayna dadkaas qaraabadaada yihiin lagaa yeeli maayo saasaa laleeyahy iyo wa mawaadici dinani wa fii mawaadici dinani baa shahaadadiisa la celinaya siwaahaa labadaas meel wax ka soo haray adeerkaabaad u markhaati kacaysaa hooyadaabaad u markhaati kacay sadiiqaadii xamiimka adood habeen iyo maalin aad eh, aada wada socoteen ama shariigaadii maalka kula lahay intaasoo dhan haddii ay tahay wixii la hal eh shareecada islaamka shahaadinka waa la celinaya marka waxay noqotay baan leeyahay tuhmo baa imaanayso marka baabkaas si aan la dhihin haddii la dhihi lahay haddaad caadil tahayna markhaatiada waa la aqbala haddii kalena waa la celinaya waxay noqon lahay dadkii inay isku murmaan aniga maxaad kaligay gu aragtay ninkaaba shalay waa laga aqbalay sidaa daraaddeed baa baabkaba la xeray waxaa la yidhi ninkiiba qaraabadiisa ama dhib ka reebaya ama dheef usoo jiidaya shahaadiisa waa la reebaya iyadoo asalkii ay tahay in dhib ay ka timaada laga cabsanayo wa fiihi haddana fi lmithaal aladii dakartu fi shahaadati waxaa ku sugan ana shaahida ninkii shaahidka ahay inamaa yashhadu bihaa shahaadadii waa markhaati kacaya calaa waaxidin qof buu ku markhaati kacaya liyulzimahu qofkaas inuu ku laazimiyo gurman inuu wax gudo oo wax uu iska bixiyo aw cuquubatan inuu cuquuba ku laazimiyo walirajulina waa uu markhaati kacayaa liyu'khada lahu in loo qaado gurmun in macnaha oo wax loo la siiyo wax bixid aw cuquubatun in loo gudo wuxuu leeyahay shahaadada la markhaati kacayo laba shay kama baxayso ninna waxay ku laasiminay shahaadadaas wax inuu bixiyo xoolahaw ninkaan qabaa haddii liida inuu bixiyay noqonay ama cuquubo ninkaan ninkaanaas qadfay ama ninkaan zinadaasoo galay ama qofow dil haddii la yidhaahdo shahaadadii haddayba sugnaato dadna waxay ku laasimisaa inay e, xoole iska bixiyaan oo gurmi ah ama cuquubo ay ku laasimiso muqaabilkeeda ninka xoolaha lagu laasimiyey ninkii loo laasimiyo iskala hay marka shahaadadii waxaa ka laasimaa ah nin in wax bixiya lagu xukumay iyo in nin loo bixiya loo xukumay nin cuquuba in lagu dhufta loo xukumay iyo nin cuquubadaas inuu oofsaday loo xukumay shahaadada macnaha waxa weeyaan labadaas shay waay yani yalzamu minha amraani imaa gharaamatun calaa rajulin lirajul waad kufsatay xoolaha ninkan waad ka daymatay hurman saas weeyaan aw cuquubatan inuu cuquuba lagugu dhufto kugu markhaati kacaya ninkaan ninkaan waa qadfay haddaad sideetan garbaash baa lagu dhufanay taas waxay tahay ninkii lagu markhaati kacay walirajuli wainamaa yashhadu shaahidu biha lirajulin ba u markhaati kacaya haddana maxaa loogu markhaati kacayaa liyu'khada lahu rajulkaas in loo qaado qurmun in xoole loo gudo oo xoole loo bico oo xoolihii ninka loogu xugmo la siiyo aw cuquubatun cuquubo in looga qaado ninkii wixii lagu xukmiyey ninkaana in loo qaado saasaa ee shahaadada ka laazimaya wahwa shaahidkiina ninkii wax markhaati kacayne khaliyun wuxuu ka maran yahay mimaa lazima gayrahu qofkii kale wixii ku laasimay oo min gurmin yacni wax bixid ah in wax la bixi waa ka maran yahay gayru daakhilin haddana mid aanan gelaynin waayo fii gurmihi xoolaha la bixinayo wax kuma leh walaa cuquubatii cuquubadiina wax kuma le wala alcaari ceebtana wax kuma le aladii caarkoo lazimahu ku laasimay wuxuu ku leeyahay ninka islaamka waxyaalaha shahaadada loo jideey waxaa ka mid ah qofka muslimka haddii loogu yeera inuu maxaan markhaati ka noqdo waxaa waajib ku ah inuu ajiibo ayb waxaa saas loo leeyahay mujtamaca maslaxadiis yaa ku jirto marka waxaa weeyaan waxaa lagu leeyahay ninkan wax markhaati kacayo ninna wax ku laaziminayo nin ninna wax u laaziminayo asiga wuxuu ku leeyahay ma laha xoolahaas ha la bixiyo la yidhi iyo cuquubadaas ninkaa lagu xukumay asiga wax looga dhufan maayo oo cuquubadiina wax kuma laha xoolihiina wax kuma laha ka bixi la dhihi maayo xoolaha ninka la siiyane ninkan shaahidkoo sababtiisa xoolaha lagu helayna wax kuma laha cuquubada ninkaa loo oofinaan isna wax kuma laha oo la dhihi maayo labadiinaan yaa uu sabab noqoteen xoolahaan boqolka malyan ah oo ninkaan lagu leeyahay adinkaa markhaati u noqoteen oo xoolihii waa looga xukumay wabittaali ninkii waa la siiyey adinkana boqolkiiba tobanaad ku leedihiin la dhihi maayo yacni ninkan markhaatida eh dhib io dheef wax ka soo gaaraya ma leh laakiin amarkii ilaahay ee ninkii la yidhi haddii markhaati loogu yeedha yowsan diidin yow fulinayaa iyo dhibka ninka maslaxada walaalkiis dhibaatada ka imaan lahayd inuusan qarinin walaa taktumu shahaadata yani mar haddaad wixii aragtay inaad qarisid sharcan kuuma banaan ayb waman yaktumhaa fainahu aaimun qalbuhu baa ilaahay ninkii markhaati uu og yahay inuu iska aamuso ninkaas maxaan ka helaa ama maalin kasta inaan maxkamada tago oo aan soo taagnaada maxaan ka faa'idaa ninkii xoola kala dhaca ha kala dhaca ama dhib inuu iiga yimaadaa laga yaabaa lama dhahayo sharcan waa waajib ku saaran oon baryidna ahayn ilan ninkaa xaqa lagu leeyahay aada caddaysid cidda lagu leeyahayna aada u caddaysid adigana intaas ajir weyn baad ilaahay agtiisa ku leedahay laakiin xoola aad ku leedahay mala laakiin haddii la dhihi lahay nin kastaoo markhaati sameeyo xoolaha meeshaas laga helay boqolkiiba qaybu ku leeyahay sida dadka garsoorayaasha oo kale lacagta ay qaadanayaan sharci islaamka wax kuma laha liannahu saas haddii la yidhaahdo dadaaba ka beec mushtari lahayd meel kastay wax ka dhacaanba afartan qofooda sharika waay aan isku xirnaano sii hadhowti mar meel ay ka dhacaanba anaga aan markhaati ka noqono ragaaba ilma meesha ku masruufan lahay taas markii dhacdana waxaa ka imaan lahay inaan waxaan jirin la markhaati kaca maanta hadday suuqa xumaato marka dhibaato imaanaysa markii ay ood ogaatid waxaan inadan wax ku lahayn dheeb iyo dhifba ay kaa soo gaaraynin ee markhaatidan ilaahay dartiis ay tahay waxay kugu kalifaysaa wixii aad qaban lahayd inaad sax u qabatid ulajeedadu markaa taas weeyaan markaasaa lagu leeya wahuwa shaahidkii khaliyun wuxuu ka maran yahay mimaa lazima gayrahu gayrkiisa wixii ku laazimay oo min gurmin ah ninkii markhaatidiisa awgeed xoola ay ku laazimtay inuu bixiyo adiga waxba kuma lihid oo adiga wax ka bixi lagu dhihi maayo mimaa lazima gayrahu min gurmin ninkii aad ku markhaati kacday xoolihii laga rabay adiga waxba kaama qusayaan oo lagaama rabo gayru daakhilin haddana ninkii shaahidkaay geli maayo fii gurmihi ninkaas eh, xoolaha loo xukumay maalka la siinaana wax kuma lihid walaa cuquubatihi cuquubadiisana wax kuma lihid wala lcaarina kuma lihid ceebta aladii lazimahu ceebtii ku habsatay lianna waxaa weeyaan ninkan haduura ninkaa xoolo igumale ee markhaati loo helo xoolo inuu kuleeyahay nin weyn oo xoolo ka caranaya buu noqday ceeb baa meeshaas ka imaanayso haddaad tiraa ninkaa aniga boqol kun yaan kuleeyahay buuri ninkaa igumale buuri wax uu leena markaasaa waxaa la helay labadii qofood oo markhaati ina dayn aad ka qabtay ninkaan ceeb weeyaa nin weyn oo xoolo lagu leey inkiray ceeb waa taasaaba ugu yahay marka ninkaan dhib i dheefba waxba ka soo geli mayso walacallahu waxaa mudan buu yidhi yajuru daalika nafcigaas inuu u jiido ninkan shaahidka a ah, yajuru shaahidu inuu shaahidku usoo jiido daalika midkaas oo nafciga ilaa man shaksi lacalahu wuxuu mudan yahay an yakuuna inuu yahay ashadda taxaamulan lahu inuu u eexda inay aada u badan tahay minhu min ashaksi ou ka eexdo liwaladihi ou ugu badan tahay aw waalidihi oo fa yuqbalu shahaadatuhu waa la aqbalayaa liannahu laa dinnata daahiratun tuhmo oo muuqata ma joogto tanna wuxuu leeyahay waxaa dhici karto ninkan markhaatida ah ee wax markhaati kacayo ninka uu markhaati kacayo ee xoolaha waa leeyahay ou leeyahay ninkaan uu leeyahay xoolaha kan ninkaanaa iskale uu leeyahay haddii ninkaan loo fiiriyo inuu ninkaas ka jecel yahay aabbihiis iyo waladkiisa inuu ka jecel yahay marka maca daalika waxaa layidhi aabbaha iyo waladkaadii shahaadadiid ugelaysa lagaama aqbalay laakiin ninkan saana aada isku jeceshihiin ood aabbaha iyo wiilkaadi ka jeceshahay markhaatidaada waa loo aqbalay maxaa yeelay asalka tuhmo oo muuqata ma jirto marka waxaa dhici kartaa lagu leeyahay ninkan shahaadadiisa wax loogu xukminayo ee ninkaan la aqbalaya inuu ninkaan ka jecel yahay uu eexad badan yahay haddii loo fiiriyo aabihiis iyo hooyadiis xataa uu kaga eexad badan yahay maca daalika kanna waa la aqbalaa aabbihii iyo hooyadii iyo maxaan ku yidhaha waladkiina waa la diidaya liannahu waxaa lagu leeyahay asalka laba qofood oo kala fogba haddaa yihiin wax kasto tuhmo muuqato gooni amala wixii ka hoos ka dhexeeya ayagay jirtaa macnihi saas weeyaan walacalahu shaahidki wuxuu mudan yahay yajuru daalika nafcigaas inuu soo jiido ilaa man shaksi lacalahu ou mudan yahay an yakuuna inuu ahaado ashadda kii darnaan badan taxaamulan lahu shaksigaas inuu u exda-aadahay u adag tahay minhu min ashaksi liwaladihi waladkiisa u exdo ay ka daran tahay ninkaas inuu exdo ay daran tahay minhu min ashaksi lawaladii uu markhaati kaca ay ka adag tahay oo waalidii waalidkiisa uu markhaati kaca ninkaas uu uga eexa badan yahay inuu markhaati kaca dhici karto oo fa yuqbalu shahaadatuhu ninkaas shahaadada uu markhaati kacay waa loo aqbalayo liannahu laa dinnata tuhma ma jirto daahiratun ee muuqato ka dinnatii sida isaga loo tuhmayo fii nafsihi wa waladihi wa waalidiisii loogu tuhmayo laadinata daahiratun iyo daahiratan musanifka labada xaraka waa kuusaa waxaa weeyaan ismu laa alatii tacmalu camala ina idaa utbicat biwasfin duuna an yufsala bayna ismihaa wa bayna mawsuufihaa faasilun yajuuzu saddex weji baa banna haddii la yidhaha laadinata daahirata oo in la yidhaha waa banaan tahay laa rajula dariifa oo mabniyun cala اljus-ayni ka hamsata cashara in la yidhaahdo waa wejka ugu daciifsan waxaa banaan laadinata daahiratun in la yidhaahdo oo ay noqoto waصfi fii maxali ismi laa maca ismiha liannahu mubtada waa cinda sibawey oo laa dimata ظaahiratn in la yihahdo ama waصfi waayo fi smi maxali laa qabla dukuuli laa calayhi qowl baa qabo haddii la yidhahdo laa dinata daahiratanne lafdigaaba laga sifeeyey oo dinadaas maxalkiisa mansuub ah dinata ismulah mabniyun cala fathi fi maxali nasbin daahiratan ismka maxalka ka raacsanta waa tii ataqiinay mumkin walidaalika musanifka labada waa ku xarakay sax weeyaan ayib markaasuu uhi liannahu laa dinnata daahiratun tuhmo oo muuqata ma jirto sidaa daraaddeeda ninkaas saas isu jecel yihiina loo aqbalaa shahaadadii ka dinnatihi qofkii tuhmadiisoo kale ma jirto fii nafsihi la tuhmaayo wawaladii waaladihi iyo wagayri daalika oo mimaa kii a yabiinu fiihi ou caddaanayo arrintaas oo tuhmada oo min mawaadici dinani tuhmayaasha makaanyaalkeeda ah ayib oo mimaa yabiinu fiihi midkaasoo u caddaanayo oo min mawaadici dinani ah yacni wuxuu leeyahay ninkan waxaa la arkaa inuu qof u markhaati kaca qofkaas haddii loo fiiriyo siduu ugu eexanaana waalidkiisi iyo walidkiisa uma eexanayo maca daalika qofkaas waa loo aqbalaa shahaadadii waladkii waalidkiisna waa la diidaya liannahu midaan tuhmo horaa jirto oo xariir laba waalid iyo waladkooda ka dhaxayso yaa jirta daa'iman sidaa daraaddeeda loo aqbalaa baa layidhi ayb wاlmuxadiثu bima yuxilu wاlmuxadiثu bima yuxilu wayuxarimu laa yajuru ilىa nafsihi walaa ilىa gayrihi walaa yadfacu canha walaa can gayrihi shay-an marka musanifkii intaas wuxuu usoo dib maray waxaa la yidhi markhaatida hadday dhacdo dad unbay maslaxana u tahay dadna dhibay u tahay markhaatida caadiga ah laakiin ninka muxadidka ah waxuu sheekaynaya fiiri markaa walmuxadidu ninka muxadidka ah oo xadiidka warinaya bimaa yuxilu wuxuu xalaalnimaynayo xadiidka u wariy sababteeda ku xalaalinayo oo wayuxarimu oo ku xarimayo xadiidka u wariy sababkiisa laa yajuru jiidi maayo ilaa nafsii naftiisa walaa ilaa gayrihi gayrkiisa shay-an usoo jiidi maayo walaa yadfacu reebi maayo canhaa can nafsihi walaa can gayrihina shay-an ugu reebi maayo oo mimaa yutama oo mimaa yatamawalu الnaasu dadka waxay maalaystaan ah ninka xadiidka hadduu wariyo xadiidkii nebiga xalaal iyo xaaraam unbaa laga qaataa iyo mashruuc manduubaad haddii xadiidkii nebiga laga qaato wax banaan iyo waxxun haddii laga qaato nin ay khusaynayaan ninna maalku laasimi maayo ninna maalka qaadi maayo oo loogu xumayn maayo marka tuhmadii shahaadada imaan lahayd xadiidka nebiga maba imaanaysa marka laa laa yajuru ilaa nafsihi walaa ilaa gayrihi shay-an walaa yadfacu canha can nafsihi walaa can gayrihi shay-an ka reebi maayo oo mimaa yatamawalu nnaasu walaa mimaa fiihi cuquubatun cuquubo waxay ku sugan tahayna ka laasimi mayso calayhim shaq ayaga dadkii oo ugu laazimay ku laazimayso cuquubo walaa lahum ayaga ay u laazimayso calayhim macnaha xadiidkii nebiga cuquubo dadku laazimi maayo ku waajibi maayo dadna u waajibi maayo cuquubadaas adinkaa iskale qoladaas ka oofsada dhihi maayo wa huwa muxadidkii iyo waman xadatahu ninka u sheekeeyey daalika alxadiid oo min almuslimiina sawaaءun waa egyihi xadiidka ninka warinayo dadka uu warinayo asiga waa waa wada siman yihiin inay wada camal falaan oo waxa weeyaan haddii la dhihi lahay ninkan muxadidka ah xadiidkan waxa u sheega annagow noogu darnaanaya asigaaba lagu dabaqaabo xaaraam iyo xalaal wixii xadiidkaas ka soo baxo cid marka hore loola jeeda ma jirto xukumka laga qaatayne ninka xadiidka sheegaa ugu horeeya ninka lagu dabaqo marka maslaxad keenayso xadiid aan jirin qof muslima ah inuu isku kalifa inuu keeno waa adag tahay buu leeyahy wa huwa ninkii muxadidka ahay iyo waman shaksi xadatahu uu u sheekay dalika alxadiid oo min almuslimiina ee sawaaun waayo in kaana biamrin xadiidkaas hadduu amar ku tacalluqo amarkoo yuxilu wax xalilayo ow yuxarimu waxarimaaye fahuwa muxadidkii shariiku lcaammati fiihi dadkii caamadow la wadaagsada hadday dhacdo xadiidkii in xaaraam iyo xalaal ay ku jirto ninkii muxadidka ahay wax buu kaga jiraa baa leeyihi laa takhtalifu xaalaatuhu xaalaadkiisa iskhilaafi mayso fii fii dalika alxadiidi fayakuuna ou ahaado daniinan mid la tuhmaayo maratan mara marduud alkhabari khabarkiisa la celi u ahaado wagayra daniinin mid la tuhmana aan ahayn ukraa maratan ukraa maqbuula alkhabari khabarkiisa la aqbalo u ahaada dhici maysa buu leeyay musanifku wuxuu leeyahay laa takhtalifu xaalaatu yacni ninkaas oo muxadidka ah xadiidkaad sheegay wax allaale wixii laga qaato asiga xadiidka warramay iyo dadka loo warramay isku mid bay noqonayaan ee la dhihi maayo adiga xadiidka waa noo rawarantay adiga waad ka baxsan tahay xukunkiisa la dhihi maayo saas marka hadday tahay oo noqon maayo marka in la yidhaahdo xadiidkan marna adiga mutahamaad ku tahay haddii la dhihi lahay xaalaadkiisa ninkan xadiidka warramay dadka kale waa ka duwan yahay haddii la dhihi lahay marna wuxuu noqon lahay nin xadiidkaas lagu tuhmo maslaxaad isugu soo jiidaysaa wabittaali marduudulkhabaraad noqonaysaa marna xadiidkan adiga ah hadduusan ku qusaynin adiga kuma jirtay xadiidkaada waa la aqbalaa saasaa dhici lahayd laakiin maadaama xaaladiisa ay dadka uu wax u warrama ay la mid tahay mar kastaba xadiidkiisa waa la aqbalay laa takhtalifu xaalaatuhu ninka muxadidka xaaladiisa khilaafi mayso xaalaatuhu fiihi fi dalika alxadiid iskhilaafi mayso la dhihi maayo xadiidkan aada noo warantay adiga maku dabaqaa mase waa kaa baxsan yahay loo fiiri maayo oo fa yakuuna ou ahaaday hadday dhici lahayd inay xaaladiisa ila nafyigii baa socdo haddaad aragtid ficilka markuu mansuubka yahay laa takhtalifu xaalaatuhu fayakuuna falaa yakunu saas waa markaas macnihii saasay noqonaysaa laa takhtalifu xaalaatuhu fiihi oo fayakuuna ou ahaado bimacnaa diniinan mid oo la tuhmo maratan mar marduuda alkhabari khabarkiisana la celiyey hadduu ou nin mutaham noqdo wagayra daniinin mid la tuhmana aan noqonin ukraa maratan ukraa maqbuul alkhabar khabarkiisa la aqbalo ou ahaan lahay ma dhicaysa buu leeyahay kamaa takhtalifu xaalu shaahidi ninka shaahidka xaaladiisa isu khilaafto licawaami lmuslimiina dadka muslimiinta badigooda umakhaati iyo wakhawaasi oo waxaa weeye ninka shaahidkaa marna shahaadadiisa waa la aqbalayaa marna waa la diidayaa waa markii nafci iyo dhib isugu soo jiidaya ama isaga reebaya waa la diidayaa marna waa la ogolaanaya laakiin ninka muxadidka ah xaaladiisa isma khilaafayso ou noqdo markaas nin la tuhmo oo sidii khabarkiisa la celiyo marna ou noqdo nin aan la tuhmin oo khabarkiisa la aqbala ma dhacayso laakiin waxau noqonaya nin xaalaadkiisa ayna iskhilaafsanayn wabittaali khabarkiisa wax allaale wuxuu warrama haddiiba shuruudi sixa laga helo waa la aqbalay saas unbuu ujeeda ayb walinaasi dadkii waxay leeyihiin xaalaatun xaalayaal takuunu akhbaaruhum akhbaartooda ay ahaato fiiha fii tilka alxaalaati asaxa mid asaxnimo badan oo waaxraa ku owlaysinin badan an yaxduraha ataqwa cabsi ilaahay inay timaado minhaa min tilka alxaalaati bay ka owlaysan tahay fii ukhraa xaalo kale waxaa la leeyahay dadka isku mid ma ah marka qaarkeed waxaa laga yaabaa qofkii asoo isku qof ah yaa maalin qaarkood iyo duruuf mucayan ah yaa laga yaabaa inay taqwo ilaahay u timaado oo hadalka uu sheegay markaan qaraa-inta iyo wadciga uu ku yidhi aan u fiirino inuu run sheegay marka qaarkeedna waxaa laga yaabaa inayna saas ahayn marka dadka xaalaadkooda horta waa iskhilaafsan tahay ulajeedow ka leeyahay walinaasi xaalaatun bay leeyihiin takuunu akhbaaruhum fiiha akhbaartooda ay ahaanaysa xaalaadkaas asaxa midka ansaxnimo badan oo wa axraa kaga owlaysan an yaxduraha taqwa ilaahay cabsidiisa inay timaado minhaa min tilka alxaalaat bay ka owlaysan tahay fii ukhraa mar kale yacni marar kale haddii loo fiiriyo mar buu ka run sheegid badan yahay wa niyaatu dawi niyaati dadka niyada uu saaxiibka niyaalkoodane fiihaa fii tilka alxaalaati asaxu haddana ay ka ansaxnimo badan tahay waxaa la arkaa marka qaarkeed dadka dadka niyada waxa ula yimaado xaalo qaarkeed inuu ninkaan ikhlaaskiisa iyo ulajeedadiisa iyo camalkaan qabashiisa dhab ay ka tahay marna ayna saas ahayn waa dhici kartaa buu leeyahay wa fikruhum fiihaa ayaga fikirkoodana wuxuu ahaanaa fii tilka alxaalaat adwamu mid joogto wa qaflatuhum hilmaamkoodana aqalu ay yar tahay wa tilka marka xaalaadkaas arrintaas ay dhacayso cinda khawfi اlmowti cabsida markii mowtka markii laga cabsanayo bilmaradi jiro inuu dhinto iyo wasafari wa cinda safari qof markuu safar dheer galay iyo wa cinda dikrihi markuu qofkii macnaha ilaahay xasuusanayo iyo wagayri tilka alxaalaati xaalaadkaas waxaan ahayn oo min alxaalaati ah almunabihati baraarujinayso can ilgaflati hilmaamka ka baraarujinayso yani wuxuu ku leeyahay dadka iyadoo caadiliin iyo dadkale ay kala baxaan yaa haddana xaalaad waxaa jirto qofka inuu run sheegayo haddana aada ay u badan tahay oo qof hadeertaan eh, malakumowd inuu kusoo daga ka cabsanayo sida badan been inuu sheego waa waa yar tahay ayib ninkii haddii safar makhuuf ah bad baa la gelaya maalan waagii hore waxay ahayd dooman yar baa lagu safri jiray markaasaa waxaa la yidhi addaakilu fiiha mafquud baxriga ninkii galo wاlkhaariجu minha mawluud ninka ka soo baxana nin dhadhalow lamid yahay marka xaalaadkaas way adkaan jirtay marka meelahaas oo kale ay galaan qofka waa la cabsada marka meelahaas oo kale hadalkii qofka uu ku yihaa sida badan hadal run a weeyaan hadduu awal run low ahayna tan aad bay usii adagta hadduu been low lagu yaqiina xataa xaalaadkaas inuu run sheegaa laga arkaa meelaha marka mihaal ahaan unbuu usoo qaatay musanifka haddii dagaal la gelayo oo kale ee cadowgii wajhan liwajhin alla isaga hor yimaado war fulaanow xoola nin aad ka qabta ma jirtaa meeshaan waan u soconnahay ninkii markuu dhulkiisa iska joogay shalay haddii wax la weydiiyey inuu diida laga yaabi lahay meelaaska diidi maayo marka wuxuu leeyahay xaalaad baa jirto dadka badanaa niyadooda ay timaado ilowgooda uu yar yahay cabsida ilaahayna ay u timaado liannahu waxaa waaya mawdkii bay arkaan meelahaas oo kale qofkii haddii uu ilaahay uga cabsan waayo markaa dadka la yidhaahdo waa laa tuahiru fiihim almawcuda qofka marka meesha ugu dambaysa ay gaarto eh, meesha ugu xun weeyaan ayib faqultu lahu waxaanuu yidhi buu leeleeyahay marka imaamu shaafici haddane qad yakuunu inuu ahaadaaba dhici karto hayru di sidqi runta midka u saaxiibka midkaan ahayn ninka runlowgaa ah midkaan ahayn oo min almuslimiina ka mid e saadiqan inuu run sheega fii hadihi alxaalaati xaalaadkan ayada inuu run sheegaa dhici karto wa fii an yu'tamana in lagu aaminana waa dhici kartaa calaa khabari iska dhaafa ninka runta aan lagu aqoonin oo muslimka ah ee run aan lagu aqooninaaba dhici karto xaalaadkan aan soo sheegay inuu run sheego wa fii an yu'tamana calaa khabarin khabar in lagu aaminana ay dhici karto laleeyahay wale hadalkaan ninkaan asiga ah maanta run buu sheegay oo fa yuraa la arka an yuctamada in la cugsado annahu yuctamadu in la cugsanayo calaa khabarihi fiihi ay fii tilka alxaal xaalada mudakar iyo muanas waa la dhihi karaa fayasduqu inuu run sheega markaasaa la arkaa gaayata sidq hadda waxaa laga cabiray qad yakuunu ma aha ninkii run aan lagu aqoonin xaaladaasoo dhanoo run sheegaa macnihi ma ah laakiin xaaladaas ninkii beenlowga xataa inuu run sheegaa la arkaa qad yasduqu lkaduub taasaa loo jeeda ma aha mar kastaba fayasduqu ou run sheega gaayata sidqi runta tan ugu dambayso in lam yakun taqwى haddaysan ahayn ilaahay ka cabsi haddaysan ahayn wuxuu runta u sheegay faxayaaan u u sheegayaa cabsi macnaa xishood min an yunsaba in loo nisbeeyo liamaanatin amaano run in loo nisbeeyo fii khabarin khabarkoo laa yadfacu bihi naftiisa uusan ugu reebaynin laa yadfacu bihi khabarkaas uusan ugu reebaynin can nafsihi walaa yajuru ilayhaa naftiisa faa'ido ugu soo jiidaynin haddii mar marhun loogu loogu nisbeeyo wuxuu ka cabsanaa uma yakdibu bacdahu markaas kadib inuu been sheego aw yadacu inuu ka taga ataxafuda in la dhowrsado fii bacdi sidqi fiihi inuu asaga ka run sheego jumladan dambe wuxuu ula jeedaa musanifka waxaa dhici karta buu ku leeyahay xaaladaas hadda aan soo sheegay ninkii caadil ahayne caadilnimo dheeraad iyo run dheeraad ay u ziyaadinay taas waa laga soo baxa waxaaba laga yaabaa dadkii muslimiinta ka mid ahay ee aan runta lagu aqoonin xataa inuu run sheega ayib hadday runta waxay u sheegayan aysan ahayn alla kacabsi aysan ahayn inay u sheegaan xishood oo ninkii shalay hadalkii laga qaatay ee ammaanada lagu ogaa ee khabarkaas iyo khabarkaas iyo khabarkaas noo sheego sidai u sheegeen ay u soo baxday hadal sumcadaas fiican dhowrashadeeda ina biri been loo nisbeeyo la yidhaahdo war nimankii been hadalkii dambe ka dhaqay in la yidhaha ka cararkeeda oo ka xishoona inuu run sheegaa laga yaabo waa jirta nin baa laga yaabaa inay runtaan liajli run ahaan inuusan ahayn laakiin waxau nacayaa in hadalkii la tatabuca beenti lagu caddaado oo dadka agtiisa uu ceeb ka yeeshta ilaahay agtiisa ceebtu ahay ma fiirinayo laakiin dadka agtiisa weeyaan ayada naftigeeda inkastoo ay khayr uusan lahayn laakiin way ka roon tahay ninkan ilaahay iyo bani aadam midnaba aan kaxishoonayn waa ka sii roonyaha ninkii dadka kaxishoona ilaahay buu kaxishoona yastakfuuna min annaasi walaa yastakfuuna min allahi darajo kalow ayib marka waxaan faqultu lahu waxaanuu yidhi qad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa gayru di sidqi ninka runta aanan aanan lagu aqoonin oo min almuslimiina ka mida eh, saadiqan inuu run sheega fii hadihi alxaalaat wa fii an yu'tamana in lagu aamino calaa khabarin oo fa yuraa waxaa la arkaa annahu yuctamadu calaa khabarihi khabarkiisa in la cugsado fiihi fii dalika alxaal oo fa yasduqu ou run sheega gaayata sidq in lam yakun runtaas waxa ku ximbaaraa taqwan haddaysan ahayn fa xayaaan fa yakuunu xayaaan yani xishood ou dadka ka xishoonayo min an yunsaba liamaanatin in amaana loo nisbeeyo oo loo istaajiyo ninka amaana min an yunsaba in loo ooga liamaanatin oo amaana lagu yaqaan la yidhaahdo fii khabarin khabar loogu ogolila ninkaan khabarkaa rumow sheegay khabarkoo laa yadfacu bihi khabarkaas uusan ku reebaynin can nafsihi daran uusan u reebayn walaa yajuru khabarkaas usoo jiidayn ilayha ilaa nafsihi nafcan uma yakdibu inuu been sheega oo ka xishoonaya bacdahu khabarkaas gadaasheed oo markii runtii lagu yaqiinay haddana been uu kadib mariya kaxishood awgeed uu samaynin aw yadacu inuu ka taga ou ka xishoonaya ataxafuda in la dhowrsado fii bacdi sidqi runta qaarkiisa fiihi fi dalika alkhabar khabarkaas asiga lagu dhowrsado marka ninkaan haddii ilaahay kacabsi uusan ku ximbaaraynin adigii runtii lagugu yaqiinay been aan lagu aqoonsanin ka carabkeeda inuu run u sheegaa dhici karta karto baa ulajeedada loo jeeda musanifku wuxuu leeyahy faidaa kaana haddii uu yahay mawjuudan mid joogo fi lcaammati dadka badigiis iyo wa fii ahli lkadibi dadka beenta uu saaxibka eh alxaalaatu haddii laga helayo faidaa kaana alxaalaatu weeyaan ismigii kaana waa xaalaadkaas marka waxaa banaan altadkiir wataaniid waa banaan tahay hadduu muanathka uu yahay muanath oo ayr taaniidkiisa xaqiiqi ousan ahayn ficilkaas yajuuzu tadkiiru wa taaniiduhu hadduusan ka hormarin faacilka waa iska banaan tahay labadaba marka faidaa kaanat alxaalaatu xaalaadkaas hadday tahay mawjuudan mid